alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed waslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaad saalixiin khaas ahaan waxaynu joognay kitaab aladkaar ayaynu joognay qaala almusanif raximah llah wa can sacd bni abi waqaas axaadiiska kun iyo afar boqol iyo sagaaliyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqol iyo konton wa can sacdi bni abi waqaasin radia allahu canhu qaala kuna cinda rasuuli illahi waxaanu ahaan jiray cinda rasuuli rasuuliillahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay qaar ku sugan baanu ahayn oo faqaala wuxuu ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam ayacjizu axadukum an yaksiba fii kulli yowmin alfa xasana ayacjizu miyuu ka caajisaya oo awoodi waayaya axadukum midkiin an yaksiba inuu kasbado fii kulli yowmin maalin kastaba alfa xasana kun xasano maalin kasta kun xasano inuu shaqaysto midkiin miyuu ka taag darraynayaa oo aanu awoodi karayn miyuu ka caajizaya midaan awoodi karin miyuu yahay fasa'alahu saa'ilun min julasaa'ih waxa weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa su'aalay saa'ilun mid weydiiyaa weydiiyey oo min julasaa'ihi dadkii la fadhiyey ka mid a ah. kayfa yaksibu alfa xasana siduu u shaqaysanayaa kun xasano siduu u shaqaysanayaa qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam yusabbixu mi'ata tasbiixa wuxuu tasbiixsanayaa boqol tasbiixood ayuu tasbiixsanayaa yani boqol goor buu odhanaya subxaana allah subxaana allah subxaana allah fa yuktabu lahu alfu xasana waxaa loo qorayaa kun xasanaa loo qoraya kun ajar baa loo qoraya aw yuxadu canhu ama waxaa laga daadinayaa alfu khati'a kun dembi baa laga daadinaya ama kun dembi ayaa laga daadinaya rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey awda bimacna alwaaw marka loo fasirana waxay noqonaysaa aw yuxadu ay wa yuxadu waxaa kaloo laga daadinayaa kunka xasana marka loo qoro ayaa haddana waxaa laga daadinayaa canhu xaggiisa alfu khatii'a kun dembi marka laba shay baa la ysugu darayaa in kun xasano loo qoro iyo in kun dembi laga daadiyo rawaahu muslim qaala alxumaydiyu sheikha xumaydi la yidhaahdaa waxa uu yidhi wa saaxibu aljamci bayna saxiixayn waxa weeye maxamed ibnu abi nasr fatuux ibni cabdillaahi alxumaydi afar boqol iyo labaatan markii hijrigu ahaa dhintay wuxuu leeyahy kitaab liha aljamcu bayna asaxiixayn kada huwa fii kitaabi muslimin sidaasuu ugu sugan yahay kitaabka muslim aw yuxadu marka siiqada aw ayuu saxiixu muslim ugu yimi xadiiska sidaasuu ugu soo arooray fii saxiixi muslim shuraaxda laftooda inuu nawowi ahaa baan filayaa wuxuu sheegayaa agsarka nusakha muslim bay sidaa ugu taallaa marka hadalkiisa waxaa laga fahmayaa bacdu nusakh oo aan badnayn oo saxiixu muslimka ka mida waawgu inuu ku yaallo laakiin nusakha saxiixu muslim badankoodu aw yuxatu inay qorayaan qaala barqaaniyu sheikha barqaani la yidhahdaa wuxuu leeyihi waa axmed ibnu maxamed ibnu axmed ibnu haalib albarqaani saaxib almustakhraj cala asaxiixayn oo isaguna afar boqol iyo shan iyo labaatankii hijriga dhintay axmed ibnu maxamed ibnu axmed ibnu haalib albarqaaniy wa rawaahu shucbatu wa abuu cawaanata waxaa kaloo xadiiska soo wariyey shucba waa shucbatu bnu xajaaj waa abu cawaana iyo abu cawaana alwadaax ibni cabdillaahi alyashkuri wa yaxya alqataan iyo yaxya bnu saciid alqataan can muusa muuse iyagoo ka warinaya saddexda xaafidba waxay ka warinayaan muusa bay ka warinayaan muusa aljuhani aladii rawaahu muslimu min jihati muusahaasoo uu soo wariyey xadiidkan muslim jihadiisa bimacnaa ariiqiisa uu ka soo wariyey marka muuse iyadoo abucawaana ama qataan ama shucba ka warinayo fii saxiixi muslim kuma sugnaa laakiin waxaa ka warinaayo ruwaad kale ayaa ka warinaya ruwaad kale ayaa ka warinaya ee wuxuu tilmaamayaa saddexdaa raawi oo kale oo soo wariyey oo weliba marka a'immo xufaadoo waaweyn ah oo macruufa ah muuse aljuhani waa ka wariyeen xadiiska muuse aljuhanina waa ninka marka uu ka soo warinaayo ariiqiisa uu ku soo warinaayo muslim xadiiskan ee aw yuxatu yani lafdiga laga soo naqliyey marka shucbe iyo abu cawaana iyo yaxyal qataan muuse aljuhani waxay uga wariyeen xadiiska ariiqiisa waa ka soo wariyeenoo faqaaluu waxay yidhaahdeen wayuxatu bigayri alif yani waxa weeye waaw bay ku wariyeen cadafku inuu waaw yahay ee aanu aw ahayn oo alif aanu la socon calaa haada waxay noqonaysaa sida fiicani maxfuudkana ahi wa bay noqonaysa sida kale lafteedu waxay u fasirmi kartaa macna alwaaw inay tahay oo awda lafteedu marbay u soo aroortaa bimacna alwaaw ja'a alkhilaafata aw kaanat lahu qadara sidii shaacirku markuu sheegaayey cumar bni cabdilcasiis uu yidhi naalal khilaafatana way u soo naqliyaane khilaafada ayuu u yimi bimacnaa gaadhay aw kaanat lahu qadara wa kaanat lahu qadaran ay maqduuran mid loo qadarayna waa ahayd marka awda waxaa loo jeeda bimacna alwaaw bimacna aljamci ee uma jeedo khilaafada iskiibuu u gaadhay ama maqduur bay u ahayd labada mid ahaan baa jirtay maaha muraadku ya aw kaanat lahu qadaran waxay u dhacaysaa wa kaanat lahu qadaran ay maqduuran qadarna waxaa loo jeedaa facal bimacnaa mafcuul ay maqduuran marka calaa haada waxay noqonaysaa boqolka tasbiixood ee lala yimaado waxaa lagu helayaa kun xasano oo qofka loo qoro iyo kun dembi oo laga daadiyo waa fadiilo weyn waa fadiilo weyn marka waxay ku tusinaysaa fadliga dikrigu leeyahay waxay kaloo ku tusinaysaa khaas ahaan tasbiixdu fadliga ay leedahay waxay kaloo ku tusinaysaa boqolka tasbiixood in markaysa markaa laga helaayo dee khayr fara badan laga helaayo oo laba marka waxa weeye dheefood baa laga helaya kun xasano oo loo qoro iyo kun dembi oo laga daadiyo mid waliba gaarkeeda cadiim u ahayd bal war hadday labadu israacaan oo labadaba la ysugu daro oo mudaacafada camalka saalixa la laabanlaabayo dee toban baa ugu yar toban baa ugu yar waatay culammadu odhan jireen man halabat aaxaaduhu casharaatihi faqad halak ka midhmidhkiisu ka haalib noqdo toban tobankiisa waa halaagsamay toban tobanka waxaa loo jeeda xasanaadka ya midhmidhkana waxaa loo jeedaa waa dembiyada waa dembi kastaba waxaa lagu abaalmarinaya sayi'a waaxida xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wa can abi darin radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu aleyh wasalama qaal yusbixu calaa kulli sulaama min axadikum sadaqa yusbixu waxaa ku waarbaysta calaa kulli sulaama yacni xubin kasta oo min axadikum midkiin markaa ka mida sadaqatun sadaqad baa markaysaga ku waabaraysata yani ku sugnaataa misbaaxa waxaad u fasiri kartaa ahaanshihiba fa kullu tasbiixatin tasbiix kastaa sadaqatun sadaqad weeye wa kullu taxmiidatin xamdinaq kasta allah loo xamdi naqaa sadaqatun sadaqad weeye bimacnaa ajar sadaqadeed baa laga helayaa tasbiix kastoo lala yimaado subxaana allah la yidhaahdo ajar sadaqadeed baa laga helaya mahadnaq kasta oo rabbi loo mahadnaqana ajar sadaqadeed baa laga helaya wa kullu tahliilati kelmadda tawxiidka oo la yidhaahdo tahliiladu waa laa ilaaha ila allah in laa ilaaha ila allahu la yidhaahdaa sadaqatun sadaqad wey wa kullu takbiiratin weynayn kastoo allah la weyneeyo allahu akbar la yidhahdaana sadaqatun sadaqad wey wa amrun bilmacruufi sadaqa amris wanaagga la amraana sadaqatun sadaqad wey haddaad qof khayr amarto faral ama sunne kuu doonaha noqdo waxaad amartaye ajar sadaqadeedbaad ka helaysa wa nahyun can munkari sadaqa shayga munkarkee shareecadu diiday in la reebaa sadaqatun sadaqad wey wayujziu min dalika rakcataani yarkacuhuma min adduxaa wayujziu min dalika taa waxaa ka gudaaya qofka rakcataani laba ragcadood baa ka gudaya labada ragcadood oo yarkacuhuma uu rukuucaayo yacni uu tukanayo min adduxaa ay fi duxaa markaa barqada uu tukanayo ama min adduxaai min ajli duxaa yani markaa salaaddii duxada daraaddeed uu tukanayo oo niyada ku tukanayo rawahu muslim xadiiska muslim baa saxiixa kusoo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa ruux kasta in maalin kasta laga rabo sadaqada inuu marka ka bixiyo xubnihiisoo dhan xubnihiisu cadadka yihiinna xadiis kalaa sheegayo fasiray nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam yacni xubnaha qofku inay markaa saddex boqol iyo lixdan xubnood ay yihiin ayuu nabigu sheegay xadiis saxiixa ku soo arooray saa ku tilmaamay waxaanu xadiiskaasi ka mid yahay min dalaa'ili nubuwati waxyaalaha nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa caddayna ayuu ka mid yahay waayo dee in qofku markaa saddex boqol iyo lixdan xubnood uu leeyahay dhowaan baa la ogaaday wakhti aan fogayn ayaa la ogaaday intii hore waxay odhan jireen markaysaga gaaladu yacni markaa xubnaha intaa waa ka yarayn jireen intay ku sheegayeen qofka xubnihiisa iyagoo markaa tibiga inay ku hormareen oo dhakhtarnimada aad u yaqaaniin oo yacni tibbiga hormaray ay ogaayeen yacni markaa ay sheeganayeen cilmiga dhakhtarnimadu ilaa dhakhtarnimada waxa la baro waxaa ka mida markaysaga dhismaha markaysaga jidhka iyo siduu yahay iyo markaysaga meel walba neerfaha mara iyo meel walba markaysaga xididka mara yacni waxa weye waa la baraayo markaysa marka waxa jidhka markaysaga qofka waa la diraaseeyey waayo qalitaanada markay wax qalayaan waxaa la doonayaa waxyaalahaas inaan u goyn neerfayaashaas aan la taaban in layska ilaaliyo yani marka ayaa la doonaya marka tashriixuljismi wax la yidhaahda ayay markaysa waxba sameeyaan marka waxay moodi jireen intaa inay ka yar tahay bay moodi jireen ma aqaan ma saddex boqol iyo afartan mise dhowr iyo afartan ilaa konton meelahaasay ku sheegi jireen adigu calaa kulli xaal kadib dhowaan waxay ogaadeen wakhti aan fogayn oo markaysaga tobannaan sano laga joogo oo hadda nisfu qarniba aan gaadhin nisfu qarniba aan gaadhin ayay waxay ogaadeen xubno yaryari inay jiraan oo caddadkii buuxinaya saddexda saasay ogaadeen marka waxa weeye nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu sii sheego afar iyo toban qarni iyo dheeraad ka hor inuu sii sheego xubnaha dadku inay yihiin saddex boqol iyo lixdan waa arrinuu waxyi uun ku ogaaday ogaadi arrin waxaweeye layska malayn karo ma aha arrin layska garan karo ma aha arrin markaysa waxaa dadkii cilmiga dibigiiyo yaqaanay yaqaaneen ma aha weliba casrigaa ku xisaabta yani weliba waxaad ku dartaa markaysaga makiin inay ahayn markaysaga meel yani cilmi markaa inaynay ahaan jirin markii nabiga lasoo diray calayhi salaatu wasalaam wax madaaris iyo macaahid iyo jaamicaad iyo dugsiye ku yaallay toonna ma jirin culamo joogtayna ma jirin ya culamo joogtayna ma jirin dadka ku noolaana waxay ahaayeen umma ummiya ina ummatun ummiyatun laa naktub walaa naxsub waatuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam waxaana ummad ummi ah aan waxna qorin waxna xisaabin laa naktub walaa naxsub marka waxay ka mid tahay min dalaa'ili nubuwati bay ka mid tahay marka shukrinaqa allah loo naqaayo xubnaha dhammaan mid walba in sadaqad laga bixiyo ayaa marka waxay tahay mid marka laga rabo qofka waa shukru lilaah waayo nicmo kasta waxaa ka yimaada in laga shukri naqa ayaa ka yimaada nicmadana haddii laga shukri naqo ilaahay waxa weeye nicmada ruuxa waa u ilaaliyaa waana u ziyaadiyaa waana u dhowraa la in shakartum la laaziidannakum marka saddexdaa boqol iyo lixdanka ee xubnood mid walba marka sadaqad laga rabo maalin kasta inuu ka bixiyo suu ilaahay nicmada ugu ilaaliyo ugu xafido aanu aafiya dhibaato ugu keenin aanu uga qaadin wuxuu ka helayaa sadaqaadkaas sadaqadda caadigee la yaqaan ee markaysaga wax la siinaayo dadka markaysaga baahan sadaqadiina tay waa la garanaya laakiin nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxyaalo badan oo kaleoo ajar sadaqadeed laga helaayo hadday tahay tasbiixda subxaana allah hadday tahay alxamdu lilah hadday tahay allahu akbar hadday tahay markaa laa ilaaha ila allah hadday tahay wanaag cid la faro ya hadii salaadda sunnada tuko waxa weeye waa sadaqad wey haddii marka waxawe munkar cid laga reebo waxay noqonaysaa sadaqad wey macnaa ajar sadaqadeed baa laga helaya kelima ayiba sadaqa kelmadda wanaagsan baa sadaqada ya kelmadda wanaagsan ayaa sadaqada xataa wejiga furan aad walaalkaa ku qaabisho ee farxadda iyo muusoodka leh yani markaa dhoolla caddaynta ayaa markiisa waxa sadaqada laa taxqiranna min almacruufi shayan walow an talqa akhaaka biwajhin ariiq marka nooc macruufa inay tahay ayaa laga tilmaamaya alkalimatu ayiba sadaqa kelmadda wanaagsani waa sadaqad wey marka turuqa ama subulka khayrku waa fara badan yihin ah, qofku khayrka ka helayaa aad bay u badan yihiin laakiin waxaasoo dhan waxaa ka gudaaya laba ragcadood oo salaatu salaatuduxa uu tukado taana waxaa ku sugan fadlu salaati duxaa duxaa fadligeeda ya oo saddexdii boqol iyo lixdankii xubnood ee uu sadaqadda ka bixin lahaa xubin kastaba sadaqad gaara ah. ayaa waxa weeye waxaa ka gudaaya laba ragcadood oo salaatu salaatuduxa ayaa intii o dhanba ka kaafinaya halkaana waxaa ka soo baxaysaa fadliga ay leedahay salaatu duxaa saas aawadeed baa saxaabada qaar oo nebigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi ha ka tegin maalin kasta inaad tukato laba ragcadood oo duxa laba ragcadood oo duxa ah cala alaqali qadarka ugu yara salaatu duxa laga tukadaa waa laba ragcadood laakiin ka badan bay leedahay afar bay leedahay lix bay leedahay siddeed bay leedahay intaa mid walbana nebigu waa tukaday calayhi salaatu wasalaam maalintii fatxu maka sideed ragcadood oo salaatuduxaa buu tukaday lakin waxaa loo tukanaya maxay labalaba labalabalabalaba saasaa loo tukanaya laba kasta gaar baa loo salaam naqsanaya saas wy xataa xadiis sanadkiisu markaa uu ku sugan yahay xoogaa maqaal ku jiro oo labiyo toban ragcadood sheegaya waa jira duxar waaya xadiiska kun iyo afar boqol iyo koob iyo afartan wa can ummi lmu'miniina bint alxaarisi radia allahu canha ana nabiya sala allahu aleyh wasalam kharaja min cindiha bukra imaam muslim wuxuu ka soo wariyey ummi lmu'miniin muminiinta hooyadood waa ooridii nebiga sala allahu aleyh wasalam marwooyinkii nebigu uu qabay calayhi salaatu wasalaam bay ka mid ahayd waa juwayriyata binti alxaarisi almustaliqiya weeye radia allahu canha ana nabiya sala allahu min cindiha nebigu calayhi salaatu wasalaam agteeda ayuu ka baxay bukratan goor markaa subaxnimo ah xiina salla subxa goortii uu subaxnimada tukaday dabadeed baa loo jeeda waxay u eg tahay isla markuu tukaday inayd laakiin markuu dee tukanayo wuxuu ku tukanayay subaxa masjidka ayuu nebigu tujinayay calayhi salaatu wasalaam laakiin waxay noqonaysaa markaa salaadda kadib kharaja min cindiha agteeda ayuu ka baxay nebigu calayhi salaatu wasalaam bukratan goor subaxnimo ah xiina salla subxa goortii subaxa tukaday waxaa loo jeedaa dabadeed baa loo jeedaa wahiya fii masjidiha iyadoo ku sugan meeshii ay ku tukatay ee ku sujuudday makaankii ay ku tukadeen masjidkeeda ahaa waxaa loo jeedaa gurigeeda halkay kaga tukatay iyadoo ku sugan ila meeshii lagu tukadaaba waa masjid wa jucilat liya alardu masjidan wa tahuura arlada waxaa layga yeelaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam iyo wax lagu tahaaro qaato meel kasta oo marka waxa lagu tukadaa waa masjid iyadoo masjidkeedii ku sugan ayuu markaa nebigu ka tegey calayhi salaatu wasalaam oo ka baxay makaankii ay ku tukatay ee gurigeeda kaga tukatay uma rajaca dabeed waa soo noqday nebigu calayhi salaatu wasalaam bacda an adxa markuu barqaystay dabadeed ayuu markaa nebigu soo noqday oo bimacnaa iyadii ku soo noqday juwayriya wuxuu ku soo noqday wahiya jaalisa walxaal hiya jaalisa xaal ay fadhido oo makaankii ay ku tukatay ay fadhido weli dikriga ay waddo ayuu nebigu ku soo laabtay calayhi salaatu wasalaam goortuna barqa noqotay meesheedii bay fadhidaa dikrigii bay wadaa fa qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa zilti cala alxaali alatii faaraqtuki calayha yacni kamaad suulin miya cala alxaali xaaladdii kamaad suulin miyaa allatii xaaladdaasoo xaal baa laga sifaynaya xaal marka hore yudakar wa yu'annas waa la tadkiiriya waana la ta'niisiya oo alxaalati iyo alxaali waa mid walba waa la yidhahdaa labadu waa fasiix laakiin waxaa sii fiican alxaal baa sii fiican biduuni taa ha yeeshee iyadoo xaal la yidhaahdo haddana ta'niis in loola dhaqmaa weliba sii fiican maa zilti kamaad zuulin miya cala alxaali xaalkii xaaladdii allatii taasoo xaalkaa laga sifaynaya faaraqtuki calayha aan kaaga faaruqay bimacnaa aan kaaga tegey xaaladdii aan kaaga tegey kamaad suulinoo kamaad bixin miya marka maadu waa naafiyo laakiin waxa weeye hamsatulistifhaam baa xadfan oo la qadaraya xuruufta istifaamka dee xarafka la odhanaayo waa la xadfay wuxuu noqonayaa ummulbaab ku noqonaya oo ummulbaab waxa ahi dee wuxuu leeyahay marka axkaam dheeraad uu leeyahy qaalat waxay tidhi nacam haa faqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam wuxuu ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam laqad qultu bacdaki arbaca kalimaatin alaaa maraat xaqiiqe e waxaan idhi bacdaki adiga dabada arbaca kalimaatin afar kelmadood baan idhi alaaa maraatin saddex goor baanan idhi low wuzinat bima qulti mundu lyawmi low wusinat haddii loo miisaami lahaa bimaa qulti ay biladii qultihi kii aad tidhi haddii loo miisaami lahaa mundu lyawmi maanta laga soo bilaabo bimacnaa maanta awalkeedii laga soo bilaabo maantoo dhan wixii aad lahayd ee dikri ahaa haddii loo miisaamo afartaa kelmadood ee aan saddexda goor idhi la wasanathunna waa ka miisaan badan lahayd ama waa la miisaan noqon lahayd lawaanathunna waa ka miisaan badan lahayd subxaana allahi wa bixamdihi cadada khalqihi wa ridaaa nafsihi wa zinata carshihi wa midaada kalimaatih afartii kelmadood baa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam kelmadda koowaad waxa weye subxaana allahi wa bixamdih subxaana allah allah baa xumaan ka nasahanoo ka dheer wa bixamdihi ay wa usabbixuhu bixamdih allah baan nasahayaa oo aan markaa waxawe u tasbiixsanayaa xaalaan ku ladhaayo mahadnaqa mahadnaqiisa aan ku laday cadada khalqihi waxaa rabbi u tasbiixsanayaa subxaana allahi wa bixamdihi cadada khalqih ay qadra cadadi khalqih khalqigiisa tiradooda wax la qiyaasa ama la qadar ah wa ridaaa nafsi iyo raallihaanshaha naftiisa wax la qadar ah wa zinata carshi iyo miisaanka carshigiisa wax la miisaana ayaan allah u tasbiixsanayaa oo tasbiix iyo taxmiidu rabbi u sugantay iyo kelmadihiisa allah ku hadlo yacni khadka lagu qoro waxaa laga tilmaamayaa cadadka kelimaadkaasaa looga jeedaa yacni marka waxa weeye tiradooda ayaan marka waxawe tasbiix iyo taxmiid allah ula imanay rawaahu muslim muslim baa soo wariyey midaadka waxa la khadka wax lagu qoro yacni shayga wax lagu qoro marka kelmadihiisa kelmadaha ilaahay yacni khadka lagu qoraayo waxaa laga tilmaamayaa kelmadaha cadadkoodoo kalea laga tilmaamaya macnuhu dhacay wa fii riwaayatin lahu riwaayo kale waxaa ku sugnayd oo muslim u sugnaatay subxaana allahi cadada khalqihi subxaana allahi ridaaa nafsihi subxaana allahi zinata carshihi subxaana allahi midaada kalimaatih riwaayadana way kala qaadqaadaysa allah baa xumaan ka nasahan cadada khalqih ay qadra cadada khalqih tirada khalqigiisa wax la qadar ah baan allah u tasbiixsanay subxaana allahi ridaaa nafsi allah baan u tasbiixsanaya xumaan ka nasahaya raalli ahaanshaha naftiis yacni marka waxa weeye yacni in alla intuu rabbi ku raalli noqonayo aan rabbi nasahaya aan rabbi u tasbiixsanayo subxaana allahi zinata carshi carshigu waa akbar makhluuqaat makhluuqaadka kii ugu weynaa weeye marka waxa weeye carshigiisa yacni tasbiix la miisaan ah baan allah u tasbiixsanaya waa tasbiix fara badan subxaana allahi midaada kalimaati allah baan u tasbiixsanayaa midaada kalimaati yacni waxa weeye kelmadaha ilaahay khadka lagu qoraayo waxaa loo jeedaa bimacnaa cadadka kelmadaha ilaahay yani tasbiix marka waxa la cadadan allah u tasbiixsanaya wa fii riwaayati tirmidiyi riwaayada tirmidi waxaa ku sugan alaa ucallimuki kalimaatin taquuliinaha ma ku baraa kalimaatin kelmado kelmadahaasoo taquuliinaha aad tidhaahdo ma ku baraa juwayriyuu nebigu ku odhanaya calayhi salaatu wasalaam subxaana allahi cadada khalqi subxaana allahi cadada khalqi subxaana allahi cadada khalqi saddexdii goore ee uu ku celiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam buu kana kala qaaday riwaayaddana kala qaadaysaa oo mid walba gaar inuu u sheegay uu tilmaamaya subxaana allahi cadada khalqi ilaahay baa xumaanka nasahan oo ka dheer yacni khalqiga ilaahay cadadkooda qadarkeeda yacni waxaweye tasbiix la qadar ah oo la tiro ah ya subxaana allahi cadada khalqi waa ku celiyey subxaana allahi cadada khalqi mar saddexaad subxaana allahi ridaa nafsi ilaahay baa xumaan ka nasahan raallaanshaha naftiis yani marka waxa tasbiix yani waxaweeye u dhiganta oo qadarku ilaahay ku raalli noqonaya ahaatay yani tasbiix fara badan ayuu aan marka allah nasahaya subxaana allahi ridaa nafsi subxaana allahi ridaa nafsi subxaana allahi zinata carshi zinata waa masdarkii wasana yazinu zinatan wa wasnan waa sida wacada yacidu wacdan waciidatan marka zina waa masdar yacni marka wasana u sugnaaday allah baan xumaan ka nasahanaya allah baan xumaan ka dheeraynaya ku ammaanaya inuu xumaan ka dheer yahay yacni carshigiisa tasbiix la miisaana subxaana allahi zinata carshi subxaana allahi waa ku celceliyey subxaana allahi midaada kalimaati yani waxa weeye waa cadadka kelmadaha ilaahay baa macnuhu dhacaya asal ahaan waxa weeye waa khadka lagu qoro kelmadaha ilaahay yani tasbiix marka waxa la qadar a baan allah u tasbiixsanaya marka macnuhu wuxuu u dhacayaa cadada kalimaat illaah kelmadaha ilaahay yani cadadkeeda kelmadaha ilaahayna dee lama koobi karo walow anama fi lardi min shajarati aqlaamu subxaana allahi midaada kalimaati subxaana allahi midaada kalimaati xadiiskani waxyaalaha uu ku tusinaya laga qaadanayo waxaa ka mid a juwayriya yacni cibaadadeedu siday u badnayd ee dikriga allah xusaysaa sida u fara badnaa zawjaadka nebigu sala allahu aleyh wasalam waxay ahaayeen qaar fadli badan oo cibaado badan bay ahaayeen oo tayibaat ah wanaagsan oo cibaado badan yaa nisaaa annabiyi lastunna ka axadin min annisaa waatuu allah yidhi dumarkii nebigow yacni cid dumarka ka mida iyo koox dumarka ka mida oo aad la fadli tiin ma jirtaane idinkaa ka wada fadli badan sidaa waata markaa ilaahay inoo sheegay in ittaqaytunna culamada qaar waxay raaciyaan xagga dambe ayay raaciyaan halkaasay ka dhigaan waqfi calaa haada laa ishkaal waa hadal mutlaqo sidiisa markaa usii deysa haddii xataa la yidhaahdo xaggan baa la raacinayaa ilaa waxaa laga yaaba waqfi jaa'iza in laga dhigo halkaasoo kale markaa lafteedana waxay noqonaysaa taqwadu xaasilay ahayd oo waa u xasishay mar haddii taqwadu u xasishay waxay ka dhigan tahay hadal mutlaqa inuu ka dhigayin ya oo dee in baa lagu xidha idaa laguma xidhine ya waxaana u haalib ahaa shayga inta shardiyada la geliyo shay aan markaysa marka waxaan yani markaa qaliil ah ama shay markaa mashkuuku fiihi ah dadka xaggooda marka laga eego inay dhacaysa aynay ogeyn ama shay yani waxa weeye wakhtiyada qaarkood mustaxiila in la geliyo ayaa marka waxa jirtay oo saasaa haalib ahayda ka warran waxaa loodhanaya taasi waa ahlabi ma diidayso waqtiyada qaarkood shay muxaqaqo la hubo eh, in la geliyo diidi mayso ee eh, xukunka caynkaasee la sheegaya waa ahlabi ee maaha mutarid maaha maaha mutarid maaha waxaanay culammadu yidhaahdeen mawdicii idaa loo isticmaali jirtay idaada shartiyada haddii in la geliyo eh, nugta ku jirta yacni markaa lafteeda faa'iida ku sugan waxaana ku sugan iyadoo la ogyahay taqwada inay xaasilo tahay in lagu sii boorinayo taqwada mm, taqwada in lagu sii boorinayo ku sugan marka zawjaadka nebigu sala allahu aleyh wasalam waa cibaado badnaayeen xabse markuu nebigu furay calayhi salaatu wasalaam jibriil baa u yimi nebiga calayhi salaatu wasalaam dabeedna wuxuu ku yidhi raajichaa fa innaha sawaamatun qawaama xabse cishe buu ku yidhi jibriil raajacso xabsa fa innahaa sawaamatun qawaama waayo waa mid soom badan oo qiyaam badan kicitaankay markaa cibaadada iyo salaadda u kacaysa habeenkii way fara badan tahay soonkeeduna badantah siiqa mubaalagaa baa lagu keenay labadaba fa innahaa sawaamatun qawaama wahaakada bal zawjaadka kale ka sii fadliga badnaa ka warran xadiiskan waxaa laga qaadanayaa fadliga dikriga ayaa laga qaadanayaa waxaa kaloo laga qaadanayaa in waxaweeye marka la yidhaahdo camalku wuxuu u kala fadli bataa sida uu u kala daal badan yahay ee u kala dhibaato badan yahay ya inay tahay arrin aqlabi ah fii bacdi alaxyaan camal markaysagaa laga dhibaato badan yahay inay dhici karto inuu isagu afdal noqdo salaaddii subax markii ay tukatay juwayri laga soo bilaabo ilaa barqa ay ka noqonaysay dee waxay wadday tasbiix iyo dikri bay wadday haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi afar kelmadood oo saddex goor aan ku celiyey baa la miisaan ah ama ka miisaan badanba in alle intaad akhrinayso o dhan marka waxaa laga qaadanaya wakhtiyada qaarkood camal yacni dhibtiisu ay yar tahay oo isagu mashaqo badnayn oo dhib badnayn inay dhici karto inuu fadli bato inay dhici karto inuu fadli bato waa ta laynoo sheegay qur-aanka dee inuu sii kala fadli badan yahay aayaadkiisa iyo suuradihiisu oo markaa suuradaha qaarkood iyo aayadaha qaarkood inay fadli badan yihiin waa ta laynoo tilmaamay marka waxa weeye qur-aanka kale de in la akhriyo oo qur-aanka markiisa waxaan yacni la akhriyo haalibkii qur-aanka ya dee ayaana markaysaga dhibaato badan labada markaysa marka iyadaa markaa tacab iyo dhib badan haddana maca daalik yani suuradaha qaarkood iyo aayadaha qaarkood baa fadli yani markaa gaara loo sheegay oo suuradaha qaar la yidhi waxaweye waa acdamu suura oo maqaamkeeda aan marka shay kale buuxinayn oo aayadaha qaarkood la yidhi waa acdamu aaya waa aayadda ugu weyn oo qul huwallaha la yidhi tacdilu sulus alqur'aan wahaakada waxaa kaloo laga qaadanaya tasbiixda in alfaadan lagu daro cadada khalqihi wa ridaa nafsihi wa zinata carshihi wa midaada kalimaati fadli ziyaada in laga helayo waxay ku fadli badato aan lagu gaadhayni waxay noqotay waa ziyaadadan lagu daray subxaana allahi wabixamdih cadada khalqihi wa ridaaa nafsihi wa zinata carshihi wa midaada kalimaatih saas aawoodee dikrigaa in laga faa'iidaysto baa laga qaadanaya waa xadiiska uu imaamu shaafici raximah allah uu ka istinbaaday siiqada salliga nebiga sala allahu aleyh wasalam lafdiga marka waxa weeye uu odhan jiray sala allahu alayhi wasalama kulama dakarahu daakiruuna wagafala can dikrihi alghaafiluun wuxuu ka istimbaadaya cadada khalqihi wa ridaa nafsihi wa zinata carshi wa midaada kalimaati oo salliga uu nebiga ku sallinaayo salligiiyo salaamta kullamaa dakarahu daakiruuna wagafala can dikrihi alghaafiluun dee nas kuma soo aroorin nas kuma iman yacnii nebiga ilaahay ha ku salliyo oo malowlaclaha ka xuso ama waxa weeye ha u naxariisto raxmatan maca tacdiim naxariis weynayni weheliso ama raxma khaasa hana nabadgeliyo ilaahay nebiga calayhi salaatu wasalaam ha nabadgeliyo kulamaa dakarahu adaakiruun mar kastoo ay xusaan kuwa xusaya oo kullamaa ghafala can dikrihi alghaafiluun iyo mar kastay ka haafil noqdaan kuwa marka waxa weeye xusayaa dikrigiisa ay ka haafil noqdaan muqadimada risaaladiisana waa ku bilaabay shaaficiyaduna waxay yidhaahdaan siiqa nebiga loogu saliya waata ugu fadliga badan waa ijtihaad yani sheekha ka dhacay laakiin wuxuu markaa u deliishanayaa xadiidkan ayuu ka istinbaaday cadada khalqihi wa ridaa nafsihi wa zinata carshii wamdaada kalimaati laakiin haddii la odhan lahaa sala allahu alayhi wasalam cadada khalqi illaahi wa ridaa nafsihi wa zinata wamdaada kalimaatihi kaasaa aqrab uga ahaan lahaa istidlaalka xadiiska laga deliishanaa waa yahay waxaa laga qaadanayaa fadligaa tasbiixda si leedahay siiqadaa loo yidhaahdaa inuu weyn yahay kun xadiiska can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal mahalu ladii yadkuru rabbah mahalu ladii kii tusaalihiisa yadkuru rabbahu rabbigii xusaayey iyo waladii kii tusaalihiisa laa yadkuruhu rabbi aan xusaynin mahalulxayi waalmeyt waa sida kii noolaa iyo kii dhintay bay la kala tusaale yihiin mathalulxayi waalmayit ama lxayi waalmeyt ka nool iyo ka dhintay bay la kala tusaale yihiin mayt iyo mayit labada waa la odhan karaa laakiin waxaa haalib ka ficlan dhintay mayt in la yidhaahdo biduuni tashdiid saasaa haaliba faman kaana daa ruuxin fadaka mayitun wama almeytu ila man ila lqabri yuxmalu culammadii hore she ka mida laga soo naqliyaa marka tafriiqa mayt iyo meyit la sheegaayo faman kaana daa ruuxin fadaaka mayitun kii naftu ku jirto weliya naf leh naftu ayna ka bixin meyit ba la yidhahdaa innaka mayitun wa inahum mayituun wama lmeytu ilaa man ila alqabri yuxmalu meytna ma ahaan mooyaane kii xabaasha lagu sii silo bimacnaa kii ficlan dhintay ee nafbaxay isaga mayt ba la yidhahdaa calaa kulli xaal waa ahlabi ma ilaa waa soo aroortay in markaysa waxaa marka mid walba ka kale mawdiciisa loo isticmaalo laakiin sidan baa haalib ah rawahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey wa rawaahu muslimun muslimna waa soo wariyo faqaala waxa uu yidhi yacnii xadiiska naskiisu ahaabaa loo jeeda nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam masalulbeyt aladii yudkaru allaahu fiih masalulbeyti guriga tusaalihiis alladii kaasoo waxaa laga sifaynayaa beytkaa laga sifaynaya yani qaacidada carabiyadu waxay tahay haddii marka laba isim ay isu idaafaysan oo mutadaayifayna sifa daba dhacdo ama damiir daba dhaco haddaan mudaafka kulli ama bacdi aanu ahayn waxa haaliba mudaafka in loo celiyo mudaafkana laga sifeeyo waayo isaga mukhbaru canhu ah laakiin mudaafka hadduu kulli ama bacdi yahay mudaafu ilayhiga ayaa marka haddii damiir la celinaayo iyo haddii sifa marka la keenayaba lagana sifaynaya damiirkana loo celinayo haddii kulli ama bacdi uu yahay mudaafka haddii kale waxa haalib ah mudaafka in loo cesho laakiin min hayri ilkhaalib baa jirta xadiiskanna wuxuu ku dhacayaa hayrulkhaalibkii marka beytkaad ka sifaynaysaa isagoo mudaaf ilayhi masalulbeyti guriga tusaalihiis alladii kaasoo beytka ahoo yudkaru llaahu fiihi allah la xusaayo fiihi gudihiisa lagu xusaayo guriga iyo walbeyti guriga tusaalihiisa alladii kaasoo beytka ahoo laa yudkaru allaahu fiihi allah aan lagu xusaynin gudihiisa hee masalulxayi waalmayit kii noolaa iyo kii dhintay bay la kala tusaale yihiin ya guriga allah lagu xusaa sidii wax nool buu ka dhigan yihi gurigaan allah lagu xusinna sidii waxaan noolayn ayuu ka dhigan yihi yacani waa siday u kala leeyihiinoo waa lafun wa nashrun muratab oo alawalu lilawal waathaani lilthaani saasay noqonaysa xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa fadliga uu dikrigu leeyahay oo qofka allah xusaya iyo qofkaan allah xusaynin qof nool iyo qof dhintay ka kala dhigan yihin marka shakhsiga allah xusaya ayaa mudan oo fadli badan qofkaan allah xusayna mayt oo kalu ka dhigan yihin meyd oo kale u ka dhigaya xataa haddii uu aanu camalba la imanayn dee wuxuu ka dhigaya kal meyti buu ka dhigaya hadduu dee dembi ku mashquulsan yahayna waaba ka sii daran yihi ile meydka wax looma qoree hadduu dembi ku mashquulsan yahay ilaahay xuskiisii dee intuu ka tegay haddana macaasi iyo dembiye u wado dee waa aswa'u min almeyt isagu waaba ka liitaa meydkii waxaweye isagu waa ka sii daran yahy wax kale iska daaya makaanka allah gudihiisa lagu xusayo iyo makaankaan lagu xusayn baa la kala fadilay guriga gudihiisa allah lagu xusaayo iyo gurigaan gudihiisa allah lagu xusaynini waxay ka kala dhigan yihiin xayi waalmayit taasna waxay ku tusinaysaa fadligii dikriga ee tilmaamaysa makaankii baaba sharaf badan yeelanaya makaanka allah lagu xusay fadli badan iyo sharaf badan buu yeelanaya xadiiska kun iyo afar boqol iyo saddexiyo afartan wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal yaquulu allahu tacaala rasuulku wuxuu yihi calayhi asalaatu wassalaam yaquulu allahu tacaala allah waxauu yidhi qaala allahu tacaala iyo yaquulu allahu tacaala labadaba waa la odhan karaa labadabana waxa waa la isticmaalay nusuustana waa ku soo aroortay axaadiista yacni aahaarta saxaabada mid walba bal qur'aankay ku timi marka labadaba waxa weye waa saa'iqo waa bannaan xadiiskan wuxuu tilmaamayaa nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaquulu allahu tacaala marka qaala badan laakiin yaquulna waa jirta ya yaquulu alxaqa faalxaqu walxaqa aquul marka yaquulu in la odhan karo baa adilada laga qaadanaya qaala yaquulu allahu tacaala allah wuxuu odhanayaa yacnii yidhi ayaa loo jeeda ana cinda danni cabdii bii siiqada mudaarica mar baa la isticmaala iyadoo macno maadi loo jeedo ana cinda danni cabdii bii ana anigu cinda danni cabdii malaha addoonkaygu iga malaysanaayo agtiisaan ku suganah bii aniga igu malaynaayo yacnii wuxuu iga rajaynaya iga malaysanayuu iga helayaabaa macnuhu u dhacaya wa ana macahu idaa dakaranii wa ana anigu allah baa odhanaya waa xadiisulqudsi macahu addoonka la jirkiisaan ahay idaa dakaranii markuu ixuso goortuu ixuso la jirkiisaan ahay waxaan ku ahay binnasri walicaana waa maciya khaasa waa maciyo gaara maciyada khaaskiina waxay sheegaysaa alicaanatu waalta'yiidu waalxifdu waa ilaalinta iyo kaalmaynta iyo gargaarka iyo ilaalinta fain dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii nafsii fain dakaranii hadduu iga xuso fii nafsihi xagga naftiisa bimacnaa si gaara ii xuso dakartuhu fii nafsihi anna markaa waxaan ka xusaa xagga daatadeedaan ka xusaa oo si gaaran u xusaa wain dakaranii fii mala'in hadduu markaa jamac iga dhex xuso ama jamac agtood iga xuso dakartuhu fii mala'in jamac agtood baan ka xusaa mala'aasoo khayrin minhum ka khayr badan jamacu iga ag xusay muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskani waa xadiisulqudsi xadiisulqudsiguna waxa weeye waa xadiiska nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ilaahay ka soo wariyey oo allah marka inuu saa yidhi uu nebigu sheego kaasaa waxaa la yidhahdaa xadiisulqudsi baa la yidhahdaa marka nebigu calayhi salaatu wasalaam yaquulu allahu tacaala buu buuhi axaadiista qaarna waxaa la odhanayaa nebigaa sidaa yidhi calayhi salaatu wasalaam oo nebigu ilaahay uma tiirin qaarna nebigu wuxuu odhanayaa calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa sidaa yidhi marka xadiiska nebigu odhanaayo calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa sidaa yidhi xadiisu qudsi baa la yidhaahdaa waxaanay jamaahirta culammadu maraan lafdan waa macnan inuu min allaahi yahay lafdigiiyo macnuhuba min allaahi inuu yahay baa jamaahiirta culammadu ay maraan marka xadiidkan xadiisu qudsiga ahi wuxuu sheegayaa malaha wanaagsana allah laga malaysanaayo ayuu ammaanayaa waxaa wanaagsan ee uu rabbi ka malaysanayana addoonkii muuminka inuu ka helayo xagga ilaahay inuu ka helayo ayaa laga tilmaamaya marka malo wanaagsan in allah laga maleeyo oo rajo wanaagsan ruuxu qabo taas ayaa marka waxay tahay mid fiican bay tahy waana ta xadiiska saxiix uu sheegaayo laa yamuutanna axadukum ilaa huwa yuxsinu danna birabbih midkiin yaanu dhimanin isagoo malo wanaagsan ilaahay ka malaysanaya mooyaane xaal malo wanaagsan ilaahay ka malaysanaya mooyaane xaal kale yaanu dhiman xaalku dhimanaya ha noqoto xaalu malo wanaagsan allah ka malaysanaya qofka muuminka wuxuu ku sugan yahay bayna alraja waalkhawf ya laakiin wakhtiga marka waxa sakaraadka iyo wakhtiga markiisa marka waxan yani uu xanuunsanayo geeri ka baqaayo ama calaamaad geeriyeed iyo wax la mida ay jiraan waa inuu rajada badiyaa rajada waa inuu qaalib yeelaa rajada badiya ana cinda danni cabdii bi wa ana macahu idaa dakaranii addoonkayga waa weheliyaabaa macnuhu u dhacaya markuu ixuso goortuu ixuso waan weheliyaa yacanii waa u gargaaraya waa ilaalinaya waa dhowraya waxaan kula macahay bilxifdi waalnasri waalta'yiidi waalicaana haakada humciya khaasa hadduu markaa siran ii xuso si gaara ii xuso xagga markaa naftiisa ana si gaaraan u xusayaa xagga daatadeedaan ka xusayaa si gaaran u xusaya si gaara ayaan u xusaya waa fadiili wey ya hadduu markaa jamac iga ag xusana yacni jamac baan ka agxusaa ka khayr badan jamacu iga agxusay xusay jamaca laga agxusaya waa malaa'ig malaa'ig wey marka malaa'ig fara badan wii allah ka agxusaya markay ka hadlayaan culammadu bini aadamka kuwooda wanwanaagsan iyo malaa'igta iyo ma fadli badan xadiiskanoo kale waa soo qaataan bacdu ahlicilmi oo yidhaahdeen xadiiska daahirkiisu miyaanu tilmaamayn in malaa'igtu ka khayr badan tahay yani dadkii wanaagsanaa inay ka khayr badan tahay wain dakaranii fii mala'in ayu mala' suma soo gelayaan dakartuhu fii mala'in khayrin minhum mala' ka khayr badan baan ka ag xusaya calaa kulli xaal adilo kala duwan bay culammadu deliishadaan qaarba ay adilo soo qaataan marka adiladuna waxa weeye haddii markaa daliilkan daahirkiisa si lays yidhaahdo waa ku tusinaya dee addilo kalea jirta oo sida kale markaysaga iyaduna tilmaamaysa khayru lbariya yacni waxa weeye inay markaa ciddii iimaan iyo camal saalixa la timaadaa khalqiga inay ugu khayr badan tahay ila khayrulbariya waa maxay waa khayruulbarii'a sumaha asalku hamsadii unbaa ibdaal lagu sameeyey ya inta loo bedeleyey adayaada lagu idqaamay yacni khalaa'iqda waa kuwii ugu khayrka badnaa wey ta kale aadam waa tii dee wada fadilay oo malaa'igta la amray inay u sujuudaan ya faida sawaytu wa nafaqtu fiihi min ruuxii faqacuu lahu saajidiin soo tafdiil noqon mays waxay bacdu ahli cilmi yidhaahdeen malaa'igtu waa afdalu min saalixi albashar fi lbidaaya xagga bilowga marka laga eego daarudunye marka la joogo malaa'igtii wax dembiya kama dhacayaan salaax iyo taacun bay ku sugan yihiin yusabbixuuna alleyla walnahaara laa yafturuun laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun marka almalaa'ikatu afdalu min saalixi albashari fi albidaaya wa saalixu albashari afdalu min almalaa'ikati fi nnihaaya basharka kuwooda wanaagsanna malaa'igta xagga nihaayada iyagaa ka fadli badan waayo cidda loo nicmaynayo jannada loo abuuray waxa weeye waa dadka saalixiintaa wey ya ayaa loo abuuray iyagaana loo nicmaynaya malaa'igtii maxaa laynooga sheegay waalmalaa'ikatu yadkhuluuna calayhim min kulli baab salaamun calaykum tibtum haddama aragtaa inay salaamayaan oo iyagiida marxabaysiinayaan unbaa laynoo sheegay iyagii inay munacamiin yihiinoo la jannaynaayo haakadaa laynooma sheegin bacdu ahlicilmi saasay yidhahen calaa kulli xaal mala'a uu ruuxu ilaahay ka agxusayaa dee waxa weeye haaliban dee nebiya kuma jiraan way yar tahay ku jiro inuu dee ka ag xuso saxaabadu kala heli karayin wakhtiga ciisa bnu maryamna waxa weeye waa dhacaysaa ama waa dhici kartaa inay cidi ilaahay ka ag xusto marka haaliban ummadda ummatu muxamed marka la eego haalibkoodu ma helayaan jamac markaa nebi ku jiro ay ka ag xusaan markaa jamaca agtiisa allah ay ku xusaan marka jamacyadan marka ay ka xusayaan haaliban waxay yihiin jamacyo aan nebi aan ku sugnay marka taasina weliba waa jirtaa ala kulli xaal waxaa laga qaadanayaa fadliga dikriga ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa siran aw jahran mid walba in allah lagu xuso siran aw jahran mid walba in allah lagu xuso ciddii gaar u xusta allah gaar buu u xusaya ciddii si calaaniye ah yacnii jamac ka ag xusana ilaahay marka waxaa jamac ka khayr badan jamacu ka ag xusay addoonkaasi ee ilaahay ka ag xusay allah u xuso oo ka ag xusay jamacaas agtiisa jamac ka khayr badan buu ka ag xusay marka waxaa laga qaadanaya fadliga dikriga waxaa kaloo laga qaadanaya cidda allah xusta inuu allah xusay fadkuruunii adkurkum xadiiskani wuu fasiraya aayaddaas saynu horeba usoo sheegnay xadiidka kun iyo afar boqol iyo afar iyo afartan dabcdaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqol iyo shan iyo konton wa canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam muslim wuxuu ka soo wariyey abu hurayra inuu abu hurayra yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sabaqa almufariduun sabaqa waxaa markaa dheereeyey almufariduun kuwii wax keliyeynaayey ayaa dheereeyey yacni kuwii allah xusay qaaluu waxay yidhaahdeen wama almufariduuna kuwa wax markaa kuwa wax keliyeynaya waa maxay yaa rasuula llahi rasuulka ilaahayow qaala wuxuu yidhi addaakiruuna allaha kasiiran waaddaakiraat waa kuwa allah xusaaya in farabadan ama dikran kasiiran xus farabadan xusaya ee ragga ah wadaakiraatu iyo kuwa allah in farabadan badan dumarka ah weeyaan rawahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey ruwiya almufariduuna bitashdiidi araa'i wa takhfiifiha waxaa la soo wariyey almufariduuna lafdiga ah waxaa lagu soo wariyey bitashdiidi araa yacni ra'da shaditaankeeda ayaa lagu soo wariyey ama xaal shaditaanka ra'da ay ku sugan tahay baa lagu soo wariyey lafdada wa takhfiifiha iyo fudaydinta la fudaydiyo oo aan la shadin oo la khafiifiyo bimacnaa aan la shadin labada waa lagu soo wariyey almufriduuna iyo almufariduuna adabdun bilxuruufi wlmashhuuru aladii ka caanka wejiga caanka ah ee jumhuurka culammaduna yidhaahdeen attashdiidu waa shidista almufariduuna la yidhaahdo oo ra'da la shido sidaas ayaa markaa mashhuura xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa kuwa mufaridiinta ahi inay iyagu dheereeyeen marka kuwaasna nebigu wuxuu ku fasiray calayhi salaatu wasalaam waa kuwa allah in fara badan xusaya weeye addaakiruuna allaha kaiira wadaakiraat marka dikriga ilahay in la farabadsado baa laga qaadanaya oo dikri badan allah lagu xuso xadiis lagu soo wariyeyna waa jiraa xadiiskan tilmaamaya markaysaa ninku hadduu haweenaydiisa kiciyo ay markaysaga tukadaan dabeedna markaysa markaa laba ragcadood ay istujinayaan oo ninku tujinayo ay tukadaan yacni salaaddii markaysa marka qiyaamu leyl bay la yimaadeen waa isku xidheen hurdadii bay ka kaceen waa soo weysaysteen salaaddii bay tukadeen waxaa lagu qoraa markaysaga min addaakiriina allaha kasiiran wadaakiraat kuwa allah in fara badan xusaaya inay ka mid yihiin ayaa lagu qoraa dikrigana sidiisa dee in loo badiyo waa tahay waa shay maxmuuda oo fiican weeye dabcadaha qaarkoodna waa wa can jaabirin radia allaahu canhu jaabirkan waa jaabir ibnu samura mia waa jaabir ibnu cabdillaah haddii jaabir la ilaaqo wuxuu ku dhacayaa jaabir ibnu cabdillaahi buu ku dhacaya wuxuu ka mid ahaa mugsiriintii riwaayada badnayd waa yahay wa can jaabirin radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul afdalu dikri laa ilaaha ila allah dikri waxaa ugu fadli badan laa ilaaha ila allah kelmadda tawxiidka ugu fadli badan rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanuu yidhi xadiisun xasan waa xadiis xasan ah xadiiskan tirmidi iyo ibnu maajah iyo xaakim iyo nasaa'i fii camali ilyowm waleyla iyo ibnu xibbaan intuba soo wariyeen sanadkiisa kolley waxaa ku jira nin laysku khilaafay laakiin culammada qaarkood calaa kulli xaal waa quweeyeen sheekh albaani wuxuu ka mid yahay culammada xadiiska quweynaysa ayuu ka mid yahay marka xadiisku waa xadiis xasana weeye itlaaq ahaan baa marka hore dikriga qofka addoonku la imanayo laa ilaaha ila allah waa igu fadli badanta laakiin saynu hore usoo sheegnay mawdicyada dikri makhsuusi ku soo arooray in la yidhaahdaa kaa ku soo aroora ugu fadli badan in la yidhaahdo yacni waxaa kale jira min xaysu alaslu inuu dikri ugu fadli badan yahay iyo xaaladaha qaarkood wax ka fadli badanayaa fii bacdi alaxyaan meelaha qaarkood kaga fadli badanaya inay jiraan marka labadu isdiidi mayso adkaarihii soo arooray ee wakhti mucayana la sheegay in la yidhaahdo sidaa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam si ka fadli badan la heli maayo imanka marka salaadaha laga baxo inuu ruux yidhaahdo sow laa ilaaha ila allahu afdalu dikri ma ahayn sida dadka qaarkood laga sheegay boqol goor waa in la yidhaahdaa laa ilaaha ila allah inaad kala qaybqaybiso oo qayb tasbiix ka dhigto qayb taxmiid ka dhigto mahadnaq qayb ka dhigto takbiir ka dhigto waxaa ka fadli badan inaad laa ilaaha ila allahu boqolkaba ka dhigto waayo laa ilaaha ila allahu afdalu dikri waxaa la odhanaya afdalu dikri ha ahaatee mowdican daliilka gaarka ku soo arooray ee nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam sidaa in la yidhaahdo si mucayana sida uu nabigu sheegaa ugu fadli badan waayo xaaladaasi waa dikri makhsuusa oo wakhtigan lagu gaar yeelay si sidaa ka fadli badan hadday jiri lahaydna wuu sheegi lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka dabcdaha qaarkoodna waa waana cabdilaahi bni busrin radia allaahu canhu ana rajulan qaala yaa rasuula allah ina sharaa'ica alislaami qad kaurat calay ninbaa nebiga wuxuu ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam rasuulkii ilaahayow ina sharaa'ica alislaami shareecooyinka islaamku iyo camallada islaamnimadu camalka islaamka la samaynayaa qad kaurat calaya way igu fara badatay umuuraha shareecadee lala imanaya fa akhbirnii bishayin atashabbasu bih waxaad iiga warantaa shay aan ku dhego oo qabsado iga waran oo ii sheeg fa akhbirnii ii sheeg oo iiga warran bishayin atashabbasu bihi shay aan qabsado ii sheeg jumlada atashabbasu bihi shayga ayay sifo ka tahay qaala wuxuu nabigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam la yazalu lisaanuka ratban min dikri illaah laa yazaalu kama zuulaayo yacni yaanu ka zuulin oo ka bixin waa khabarun yuraadu bihi annahyu waa khabar looga jeedo nahyi looga jeedo yani waa nafyi nahyi looga jeedo haddii marka waxa weeye nahyi quman ahaan lahaa laa yazal baa la odhan lahaa laa yazaalu kama zuulaayo yacni yaanu ka suulin oo ka bixin nafyu nafyi ihbaatun shay la diidoo la nafiyey haddii lasii nafiyo laba nafyi isku dhacaan wuxuu noqonayaa muhbat labada nafyi meeye laadu waa adaatu nafyin yazaaluna macna nafyi bay leedahay marka laada oo naafiye ah iyo yazaalu oo macnaheedu nafyi u dhacaayo muhbatba ha ahaatee baa kulmay labadii nafyi markay kulmeen macno muhbata hadal la sugaayo isu rogaya laa yazaalu ay sayakunu wuxuu ahaan doonaa yacnii ha noqdo lisaanuka radban min dikri illah carabkaagu radban mid ka qoyan inuu noqdo yaanu markaa ka zuulin kama suulayo yani yaanu ka suulin baa macnuhu dhacay yaanu ka bixin sidaa ha ahaado ha noqdo carabkaagu mid ka qoyan dikriga ilaahay rawaahu tirmidiyu tirmidi ba xadiiska soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanuu yidhi waa xadiis xasan ah xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa ninka nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam oo weydiistay bal shay shareecada ka mida ah uu ku dhego inuu nabigu u tilmaamo uuna yidhi sharaa'icdii islaamku igu fara badatay bal midaan si gaara ugu dadaalo o ugu dhego ii sheeg wuxuu sheegay dikriga ilaahay inuu farabadsado oo carabkiisu dikriga ilaahay ka qoyanaado carabkiisu dikriga ilaahay inuu ka qoyanaado waxaana loo jeedaa ka qoyanaado inuu dikriga mar walba hayo haaliban oo ku dadaalo inuu dikriga farabadiyo mar walbana ilaahay xusaayo mar walbana ilaahay xusayo sidaas yadaa inuu ku dadaalo farabadsado wuxuuna sidaa ugu tilmaamay fadliga uu dikrigu leeyahay daraaddii inuu dikrigu fadli weyn yahay aawadeed ayuu nebigu calayhi asalaatu wasalaam sidaa ugu tilmaamay marka waxaa laga qaadanaya fadludikri waayo shayga uu nebigu ka soo gaar yeelay sharaa'icdii islaamka markuu yidhi shay aan qabsado ii sheeg dee shaygaasi inuu mudan yaho fadli badan yaha laga qaadanaya oo sida afdalkaa baa nebigu dee u dooraya calayhi asalaatu wasalaam marka fadliga dikriga xadiidku waa ku tusinaya waxaa kaloo ku tusinaya dikriga in la farabadsadana waa tilmaamaya talada uu nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo nasiixada ninka uu soo jeediyeyna mid isaga ku gaara ma aha waxay noqonaysaa markaa dadko dhan in loogu nasteexaynayo innamaa qawlii limra'atin waaxida ka qawlii limi'ati imra'a markay xadiiskii saxiixu tilmaamaya hadalkaygaan gabadh keliya ku idhaahdaa wuxuu ka dhigan yahay boqol dumara waxaan ku idhi oo kale ayuu ka dhigan yahay baa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam waxaa kaloo laga qaadanayaa marka allah la xusaayo in waxaweeye lagu dhawaaqo dikriga dadka qaarkood waxay sameeyaan dikriga inay qalbiga yani marka ay ku qabtaan laakiin aynay makhaarijtii iyo xuruuftii ka soo saarin carabkana ku dhaqdhaqaajin yacni waxa weeye qalbigu doonaya inuu ka xasuusto tasbiixdii taxmiiddii takbiirtii ya laakiin kuma dhawaaqayo dikriga saxdii waa maxay waa in marka waxa lagu dhawaaqo haddii kale qalbiga wuxuu noqonayaa un tafakur ayuu noqonaya laakiin ku dhawaaqa lagu dhawaaqayaa la rabaa oo xuruufta la soo saaray laa yazaalu lisaanuka ratban min dikr illaah lisaanka maxaa loo sheegaya yacni hadalka badankiisa waa aaladdii loo isticmaalay in lagu dhawaaqayo lagu hadlaayo yani taas ilaa dadka qaarkood ay dhacday in marka waxa weeyaan markay salaada tukanayaan aynay faatixada markaysaga ku dhawaaqin ay qalbiga ka dareeriyaan yani qalbigu ka xasuusanayaa yani waxa weeye waxba kuma dhaqdhaqaajina dibnihiisu ma dhaqdhaqaaqayaan carabkiisu dhaqdhaqaaqi maayo ta noocaas waa mid halata salaadaasina asixi mayso asixi mayso ya hataa fuqahadu waxay dhahan marka lagu dhawaaqayo qofku waa inuu markaa hadal ay dhici karto inuu maqlayo waa inuu akhriyaa ya ficlan inuu maqlayaa shardi maa laakiin hadal ay suuragal tahay hadduu khali yahay inuu maqli karo waa inuu akhriyaa yacni siduu markaysa markaa yacni qiraa'o toosa markaysa markaa u akhrinayo xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wa can jaabirin radia allahu canhu can nabiy sala allahu aleyh wasalama qaal man qaala subxaana allahi wabixamdih man qaala ku kastoo yidhahda subxaana allahi ilaahay baa xumaan ka nasahan wabixamdihi allah waa u tasbiixsanayaa xumaan baan ka hufayaa bimacnaa ku ammaanayaa inuu xumaan ka dheer yahay bixamdihi xaalaan ku ladhaayo mahadnaqaan rabbi u mahadnaqaayo ama xaalaan ku dheehanahay mahadnaqa rabbi aan u mahadnaqayo gurisat lahu nakhlatun fi ljanna gurisat lahu waxaa isaga loo beeraa nakhlatun geed timireed baa loo beeraa filjannati jannada gudaheeda looga beeraa geed timireed rawaahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyey wa qaala wuxuu yidhi xadiisun xasan waa xadiis xasan ah xadiiskani waxa uu leeyahay shawaahid buu leeyahay marka shawaahiddaa daraaddeed buu xadiisku saxiix ku yahay dariiqyada qaarkoodna culammada qaar axaadiista qaar oo sidan ku soo aroortayna culamada qaar waaba saxiixiyeen saas aawadeed xadiiskani waa saxiix yacnii shawaahiddiisa marka loo eego saxiix weeye sheekh albaanina wuxuu ka mid yahay culammada saxiixinaysa ayuu markaa ka mid yahay xadiidkani wuxuu tilmaamayaa fadliga uu leeyahay subxaanallahi wabixamdihi tasbiixda iyo taxmiidda in la ysku laro fadliga ay leedahay ayaa xadiisku daliil u yahay wuxuu kaloo xadiisku tilmaamayaa ruuxa subxaana allahi wabixamdihi yidhaahda mar kastuu yidhaahdo in geed timireed looga beerayo jannada ya bal hadda waxa weeye tasbiixa hadday badan tahay ka warran oo tasbiixa uu la yimi marka laysu geeyo laba malyan oo tasbiixood ay noqonayso waa laba malyan oo geed timireed oo jannada laga beeraayo ya marka fadli weyn baa ku jira yacni markaa dikriga ilaahay khaas ahaanna subxaana allahi wabixamdihi fadli weyn baa ku sugan culammada ahlu sunnati waljamaca waxay qabaan inay jannadu makhluuqatoo abuuran tahay aan yowmu alqiyaama la abuuri doonin ayaa allah wuxuu inoo sheegay inay diyaarsan tahay uciddat lilmuttaqiin uciddat liladiina aamanuu jannadii waa la diyaariyey waa shay diyaarsan mu'miniintaa loo diyaariyey muttaqiintaa loo diyaariyey way diyaarsan tahay shayga diyaarsanna waa shay dee oo jira weeye marka haddaba hadday abuuran tahay oo jannadii jirto qolyaha muctasiladoo lumay ayaa waxay yidhaahdeen maya hadda ma jirto jannadiiyo naartae aakhira la abuuri doonaa aakhira ayaa la abuuri doonaa waxay doonaan inay waxa waxaweeye deliishadaan nusuusaha qaarkood oo tilmaamaya yani gurisat lahu nakhlatun fi ljanna iyo rabbi bni lii cindaka beytan fi ljannati iyo man banaa lilahi masjidan bana allahu lahu beytan fi ljanna yani markaa nusuusahaas iyo nusuusaha la midkaa bay deliishadaan yacni ashyaada qaarkood aan weli xaasil ahayn oo la samayn doono ayaa adilada qaarkood laga fahmaya marka waxay yidhaahdeen taasi waxay tilmaamaysaa in jannadii markaa aynay abuurnayno hadda jirin laakiin calaa kulli xaal xuja uguma jirto warka noocaas ah ee qolyaha lumay sheegayaan siday ictiqaadsan yihiin ahlusunna waljamaaca ayaa xaqu yahay waana sida adiladu marka ay sheegayso culammada ahlusunnati waljamaacana ay ku kulmeen saas yadaa weeye ama ziyaadada la siyaadinayo ama dhir laga beeraayo ama guryo laga dhisaayo iyo ashyaada la midka ah shayga isagoo jira dee waa qaabil liziyaada ziyaadu aqbari kara in wax lagu kordhiyo wax lagu daro ayuu marka aqbali kara marka waxa weeye eh, ma aha haddii wax lagu darayo eh, in waxa weeye aanu jirin ma wurisat lahu nakhlatun fi ljanna geed baa loo beeraa oo jannada gudaheeda laga beeraa dee jannadii waa jirtaa ya marka geedka in laga beerayo waxay tilmaamaysaa dee inay jirtaa iga sheegaysa ta kale lama odhan yowmaalqiyaama looga beeraa waxay ku tusinaysaa marka uu camalka la yimaadaba in looga beeray markuu masjidka dhisaa looga dhisayaa markuu subxaan allahi wabixamdihi yidhaahdaa looga beerayaa yacni saas yadaa weeye xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can ibni mascuudin radia allahu canh qaala qaala rasuul lahi sal allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi laqiitu ibraahiima sala allahu alayhi wasalam leylata usriya bi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxau yidhi laqiitu waxaan la kulmay ibraahiima ibraahiim baan la kulmay sala allahu alayhi wasalam eh, labadaba adigu waa la yidhaahdaa calayhi asalaam iyo sala allahu alayhi wasalam nebiyada hore marka la sheegaayo labada mid walba waa la yidhaahdaa laakiin isticmaalka culammada waxa badan calayhi asalaam marka nebiyada hore la sheegaayo calayhi asalaam baa badan laakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa la ysku daraa salliga iyo salaamta waana bannaan tahay nebiyada hore marka la sheegaayana salliga iyo salaamta in la ysugu daraa waa bannaantahay ha culammadu waxay yidhaahdeen itibaac qur'aanka la raacaayo ayaa nebiga nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam salliga iyo salaamta la ysugu daraya waayo ilaahay baa amray salluu calayhi wasallimuu tasliima in salliga iyo salaamta loo kulmiyo allah baa amray nebiyada horena marka la sheegaayo salaam keliya culammadu waxay badiba ugu kaaftoomaan inta badan itibaacan lilqur'aan salaamun calaa nuuxin fi lcaalamiin salaamun calaa ibraahim salaamun calaa muusa wa haaruun salaad lama sheegin wa salaamun cala almursaliin caam iyo khaasba waxay u soo aroortay salaam keli ah saas aawadeed baa culammadu markaa waxay yidhaahdeen alwlaa marka nebiyada hore la sheegaayo calayhi salaam in lagu kaaftoomo ayaa fiican itibaacan lilqur'aan laakiin sidanna waxa weeye way bannaan tahay oo lama odhanaayo dembaa lagu dhacay laqiitu ibraahiima sala waxaan la kulmay buu idhi ibraahiim baan la kulmay nebi ibraahiim leylata usriya bii habeenkii markaa waxa laygudiye lay dheelmiyey fa qaala wuxuu uhi yaa muxammadu muxammadow aqri ummataka minii salaam aqri akhri ummataka ummaddaada waxaad ku akhridaa minii aniga xaggayga kaga akhridaa oo iga gaadhsiisaa assalaam salaam iga gaadhsiiye igu salan ummaddaada wa akhbirhum uga waran oo u sheeg ana aljannata tayibatu turbati cadbat lmaa ana aljannata in jannadu tayibatu turba ciiddeedu inay wanaagsantaho cararsan tahay ciiddeedu inay wanaagsan tahay uga warran cadbat lmaa biyaheeduna inay macaan yihiin uga warran wa annahaa qiicaan iyo inay jannadu tahay dhul siman inay tahay oo siman inay yani qaaca iyo qiicada mid walba waxaa loo isticmaalaa alard lmustawiya dhulka siman baa layidhahda qiicaanna waa jamc mufradkeeda yani qaac iyo qiicaba waa la yidhahdaa biqiicatin ku timi wa annahaa qiicaanun wa ana khiraasaha waxaa lagu beeraa jannada dhirteeda lagu beerayaa subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa allah wallahu akbar waa dikrigaa weeye in allah loo tasbiixsado in rabbi loo xamdi naqo in laa ilaaha ila allahu la yidhaahdo in allah la weyneeyo allahu akbar la yidhaahdo rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanuu yidhi waa xadiis xasan ah xadiiskuna koley yani sanadkiisa koley waxbaa ku jira laakiin shawaahid ayuu markaysa markaa culamada qaarkood ay u sheegeen saas aawadeed wuxuu noqonayaa markaysa markaa qawi buu noqonaya saas aawadeed baa sheekh albaani quweeyey silsilatu xadiisi saxiixa ayuu xadiiska ku quweynaya xadiiskan waxaa laga qaadanaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo nebi ibraahim inay kulmeen wakhtigay kulmayaanna waa leylat lisra walmicraaj yani ruuxdii nebi ibraahim buu la kulmay ruuxdii nebi ibraahim ayuu la kulmay waxaa kaloo xadiisku tilmaamaya in nabi ibraahim salaam inoo soo diray oo yidhi ummaddaada igu salaam oo salaam iga gaadhsiiy yani maxamed iyo nebi ibraahim waxay u kulmeen si laba ruux oo dee markaysagaa nool u kulmaan oo kale u kulmeen maanaa arrin marka waxa haybi ah oo sidaa laynoogu sheegay inaynu rumayno ay tahay sida marka waxa weeye uu markaa taladan inoogu soo gudbinayaana waa saas weeye nasteexadan inoo soo gaadhsiinayo kadalika nabi muuse markuu nabi maxamed calayhi salaatu wassalaam ula talinaayo oo odhanaayo marka waxayn ummaddaadu ma kari kartee rabbigaa ku noqo ee kulan markaa ay kulmaan baa dhacday isagoo dee arlada jooga nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inay waxa weeye markaa eh, ruuxdii nebi muuse la soo hadashay ma ama isagoo halkaa kala hadlay maa siday marka weeye laba ruux u kulmaanoo kalay u kulmeen markaasayna hadalka isweydaarsadeen sidaas aawadeed qolyaha yacni markaa odhanaya ee eh, dadka dhintiya awliyadaannu baryaynaa aanu gargaar weydiisanaynaa xuja uguma jirto wax daliilo ugu jiro ah ma jiro inay yidhaahdaan xaaladda waxaanu ka qiyaas qaadanaynaa xaaladda yani xaalana yani marka amwaaddaa dhimatay ee awliyada ay u aaminsanaayeen iyo xaalkooda waxaanu uga qiyaas qaadanaynaa kulanka nebigu calayhi salaatu wasalaam la kulmay nebi muuse iyo nebi ibraahim iyo ay wada hadleen oo nebi muuse markaysaga uu la taliyey dee xujo ugu sugani ma jirto yacni waxa weeye nebi muuse haddii aad ugu tegi karto dee waxa weeye markaas samada dee talo waad ka qaadan kartaa dhibi kuma sugna haddaad la kulmi karto ya laakiin adoo arlada jooga ayaan gargaar weydiisanaya odhanayaa muuse waxaa isii caynka yacni waxa weeyaan aan baryayaa ama markaysaga shakhsi kaleaan baryayaa oo aan markaysaga nebiba ahayn ya dee waxa weeye ta noocaasi sax noqon mayso ta kale qiyaaska masale aan nas lahayn baa qiyaas la raadsadaa laa qiyaasa maca nasi ya xadiiskanna marka waxa weeye ku saabsan nebi muuse iyo istighaasa bilamwaat iyo ashyaada ku saabsan dee xujo uma aha kumana saabsana waxaa looga sii qiyaas qaadanayaana dee waxaweye waa ka sii daranta ya waa ka sii darantay isagaan markii hore masalada ku tusinayn ayaa marlabaadkana waxaan shaqo ku lahayn la doonayaa in la haleeshiyo laga sii qaato waxaa laga qaadanaya nebi ibraahim inuu marka u nasteexaynayo ummatu muxamed nasteexada u nasteexaynayana waa sida markaa nebiyadu khayrka ula jecel yihiin yani markaa dadka ay ula jecel yihiin wa ana aljannata tayibatu turbati cadbat lmaa wa annaha qiicaan muxuu u sheegayaa inay markaa inay jannadu tahay carasan oo dhul markaisaga ciiddeedu wanaagsan tahay oo dhul beereed ah biyaheedu macaan yihiin waayo meesha wax ka baxayaan dee waa in marka ay tahay meel yani waxa weeye yani ciiddeedu fiican tahay marka hore oo ciidan waxba ka baxayn wax beerista laga beeraa waxba tari mayso maa tanfac ya meeshu waa inay tahay marka hore meel dhulbeereeda oo carasan oo ciid wanaagsan waa inay tahay waalbeladu atayibu yakhruju nabaatuhu biidni rabbih haddamaalata marka waxaweye beledku hadduu tayib yahay ciiddu hadday tayibato wanaagsan tahay waa meel wax ka bixi karaan wixii lagu beeraaba bul ay soo baxayaan ta kale biyaha markaa beertu ay u baahan tahay waa biyo macaan biyo dhanaan iyo biyo qadhaari iyo ma aha cadbatulmaa waa biyihii wax soo bixin jiray waa qiicaan waa dhul siman meesha wax laga beerayo dee hadday kala dhaadheer tahay dee waxa weeye markaa munaasibu maaha waa in markiisa waxa la simaso maaha yani waxa weeye waa iska diyaarsantahayba waa annaha qiicaan waxa lagu beerayaa waa dikriga weeye adkaarta in la yidhahdo yacni waa sababtii marka wax loogu beeriyey subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar ya marka sida adkaartaa loo kala badsado ayaa beerta jannada sida wax loogu beerayaana ay u kala badnaanayso taasina sidaasay u kala badnaanayso waxaa kaloo laga qaadanaya adkaartani fadli gaara inay leedahay afartan yani markaa jumlo subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar axaadiista qaarna waaba soo aroortay marka salaada faralka laga baxo in afartan la yidhaahdo bacdulaxaadiis baa ku soo aroortay laakiin shan iyo labaatan goor la odhanayo iyaguna boqol bay noqonayaan marka subxaana allah iyo alxamdu lilah ila allah wallahu akbar haddaad shan iyo labaatan goor tidhaahdo shan iyo labaatan afar lagu dhuftay waxay noqonaysaa boqol bay noqonaysaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk